sal allah wslm wbaarak wancam cla nabiyina wkhaliilina muxamed bn cabdilah wcla alih wصaxbih wman walaah ama bacd yqulu limaam abu cabdillahi اlbukhari raximah اllah tacaala baabun man صalaa wuxuu baabu yahay kii tukada wlxaal qudaamahu iyadoo hortiisa ay tahay tanuurun furun ama moofo meesha wax lagu dubo aw ama naarun hortiisa dabba ahaaday aw ama shayun shay oo mimaa kii xaggiisa ka ahaaday yucbadu la caabudayay fa araada ula qastiya bihi cibaadadaas ama salaadaas allaha alla ula qastiya وqال الزهري wxa ui محمد بن شهاaب أخبرنيi أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال wxa ui قال النبي صلى الله عليه وسلم curiضت waa la iisoo bandhigay calaya dushayda الناaر الناar والxaal أna uصلي anoo tukanaya qال wxa ui xadثna cبداللahi بن مسلمة بن القعنبي can malik imaami daar اlhijra can zayd bni aslam can caطaaء bni yasaar mawla maymuna can cabdillaahi bni cabaas radia allahu tacala canhuma qaal inkhasafat الshamsu qoraxdii baa madoobaatay fasalaa rasuulu اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka alla waa tukaday uma qaala waxa uhi intaa dabadeed uraytu waxa lay tusay naartii baa lay tusay falam ara ma arkin mandaran muuqaal kalyowmi maantoo kale qatu weligay afdaca waxa weeye ka muuqaal xun ama ka argagax badan imaam lbukhaari baabkan wuxuu u baabaystay ma bannaan tahay qofku dab xaggii inuu u tukado dab shidan ama kii furinka ha noqdo ama dab caadiyo xaabo la shiday dab xaggii ma loo tukanaya ama shay ilaahay sokadii la caabudo wuxuu doonaba ha noqdo jihadiisa ma loo tukanaya xadiika uu soo daliishaday waa salaadii salaat kusuufka oo nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo salaaddii tukanaya waxaa la tusay jannadii iyo naartii baa la tusay walibana wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam saxaabadii waxay idhaahdeen nabigu acanta ayuu taagay sidii qof wax tiigsanaya ama wax soo goosanaya yani naartiibaa loo soo dhaweye jannadiibaa loo soo dhaweeyey ilaa uu sigtay cinabkii iyo fawaakihdeedii inuu soo goosto saas leeg naartiibaa loo soo dhaweeyey oo wejigiisa nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu soo dhaweeyo la tusay wuxuu imaam lbukhaari isu waafajinayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam kama jeesan alaadiina kama bixin alaadiisii uu sii watay nabigu alayhi salaau wasalaam taa macnaheeduna waxay noqonaysaa iyadoo nabiga alayhi salaau wasalaam intii la tusayay naarta la tusayey iyadoo xaggiisa hore naari ay ku sugan tahay inuu nabigu xaggii u tukaday oo aanu salaadii ka bixin amaanu joojin laakiin taa culimmada qaar waa bushiyeenoo waxay idhaahdeen nabigu alayhi salaau wasalaam uma qastiyin dab xaggii inuu u tukado masladaaynu ka hadlaydhaana waa qofku inuu u qastiyo wey ku sugan ayaa naartii la tusay qadiyadda ku saabsan inuu ka jeesto ama ka baxana meesha may oolin oo nabigu calayhi salaau wasalaam xagga qibladu u jeeday inuu qiblada ka jeestaa may suurtagelayn laakiin culimmadu waxay idhaahdeen xadiika waxaynu ka qaadanaynaa oo laga yaaba qasadka bukhaari inuu yahay in dadka laba loo kala qaado qofku bilow ahaanba inuu u qastiyo dab iyo wixii la oo ilaahay sokadii la caabudo ilaahay baa ha ugala jeeda cibaadadiis si aan loogu malayn dabcaabud inuu yahay dabcaabud inuu yahay si aan loogu malayn quraxdii baa la mida meelaha noocaasa in loola jeesto salaadii mawaadicda noocaas ama goobaha noocaas waxaa ka dhalanaya iihaam ismoodsiin baa ka dhalanaya waa in laga fogaado laakiin haddii qofku aanu u qastiyin biduuni qastin minhu haddii ay tahay waa tii nabiga alayhi salaau wasalaam oo kale way bannaantahay hadday sideeda u dhacdo itifaaqan ay iska dhacdo oo qofku aanu u qasdiyin oo hortiisa maalan dab laga shido salaadiisa waa iska dhammaysanaya wax basiyana ma laha laakiin dad waxa weeye u qastiyo xaggiisa inuu u tukado ilaahayba ha u tukanayo ta noocaasa laga fiican yahay sidaasa laysu waafajiye ilaa xadiiku asaalatan masalada kuma cada naarta laga hadlayaana de waa naartii jahanama ee qiyaamo oo nabiga calayhi salaatu wasalaam si gaara loo tusay baabun wuxuu baab u yahay karaahiyat salaati salaad in la diiday ila lmaqaabiri xabaalaha in loo tukado ama baabu karaahiyati sala salaadii in la diida baabkeedii weeye ila lmaqaabir qaala waxa uhi bukhaari xadaana musadad ibni musarhad qaala waxa uhi xadaana yaxya waa ibni saciid alqaطaan can cubayd illaah waa ibni cumar alcumari qaala waxa uhi ahbaranii naaficun mawla bni cumar can ibni cumar cabdilaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma can nabiyi sal allahu alayh wasalam qaal ijcaluu waxaa yeeshaan fii buyuutikum guryihiin min salaatikum salaadiinna yeela walaa tattakhiduuha ha ka yeelanina guryihii qubuuran xabaalo yani guryihii waxaad waxa weeye ku tukataan alaadiina wax kamida guryihiina ku tukada alaada laga hadlayana waa ti sunnaha ahayd wey hana ka yeelanina guryaha xabaalaha ka yeelanina waayo xabaalaha laguma tukado sida xabaalaha aan loogu tukan ee salaada looga ilaaliyo guryaha salaada hauga ilaalinina macnaha waa lagu macneeyey waxaa kaloo lagu macneeyey guryihiina ku tukada oo sida xabaashii oo kale ha ka dhigina waayo qofka aasani ma tukado ee ha sidii qof dhintay oo kale oo aan tukanayn waayo dadka dhintay xabaalahooda kuma tukadaan macnahana waa lagu macnay macno kaloo labadaan ahayn laakiin culimmadu tilmaameen bucdi ku sugan yahay iyadana waa lagu macneeyo ah walaa tattakhiduuha qubuura yani guryaha aad degantihiin xabaale ha ka dhiganina oo cid ku aasina waayo gurigaad deganaydin haddii cid lagu aaso waa ku tukanaysaan laakiin macnaha mashhuurkaahi waxa uu yahay culimmada badankoodu ku macneeyeen yani guryihiinna salaad la'aan ha ka dhigina sida xabaaluhuba salaad la'aan ay u tahay maxay salaad la'aan u tahay kuwa xabaalaha ku aasan laftoodu ma tukadaan ma tukadaan waa lagu macneeyey xabaashiina meel lagu tukada ma ah labada macnona waa lagu macneeyey marka macnaha la qaato xadiiku wuxuu tilmaamayaa waana masaladaynu hore uga soo tilmaannay goobaha la diiday in lagu tukada waxaa ka mida ah, xabaalihii baa ka ah. abi saciid oo sunanta ku yimi watuu ihi nabigu calayhi salaau wasalaam alardu kuluha masjidun ila almaqbarata walxamaam dhulka dhammaantii waa masjid waa meel lagu tukado waxaan xabaalaha ka ahayn iyo suuliyada eh, jumhuurtu waxay leeyihin salaada lagu tukanaya haddaan najaaso lagu ogayn waa karaahiya wey xanaabiladuna waxay leeyihin marnaba ansixi mayso oo lama ogola taxriim bay gaadhsiinayaan shaaficiyada iyo culimmada la ahina waa laga fiican yahay bay yidhaahdeen in lagu tukado in lagu tukado laakiin salaadu way ansaxaysaa hadii xabaasha noocaas ee cidda ku aasan dheecaankiisu aanu sare u soo bixin oo waxa weeye meeshii aanay nijaasoobin iyo wixii lamida laakiin sida khulaasadu waxay tahay xabaalaha lagu tukadaa inaanay bannaanayn muxaramna inay tahay laakiin haddii ay dhacdaba oo lagu tukado jihadu inay kala soocan tahay salaaduna way ansaxaysaa arkaanteedii iyo shuruuddeedii loo dhammeeyo meeshaa lagu tukadayna waxay noqonaysaa meel aan bannaanayn dembigeeda la qaadanayo waxaan ka ahay salaatuljanaaza haddii lagu tukanayo qabriga laftiis oo la isleeyahay laguma tukan ama uu yahay qof qiimo oo salaaddii lagu soo celinayo muhima oo waxa weeye dad ay dhaaftay inay xabaashii ugu tagaan markay cusub tahay ay ku tukadaan axaadiis baa tilmaamaysa nabiguna waa sameeyey calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mida ah gabadhan inoo soo socota ee masjidka xaadhaysay markii la aasay ay yidhaahdeen dafanaaha fii ulmat leyl wa karihna an nuuqidaka ya rasuul allah gabadhii mashaahidka xaadhaysay markay dhimatay saxaabadu ay habeenkii aaseen nabigu wuxuu hi alayhi salaatu wasalaam maxaad iigu sheegi dabeedna wuxuu ii dulluunii calaa qabriha xabaasheeda halla i inta uu tagay buu nabigu calayhi salaau wasalaam xabaalaha dhexdeeda salaatuljanaazihi qabrigeeda dusheeda ku tukaday xaalada noocaas waa banaantahay laakiin asaalatan xabaalaha dhexdooda in lagu tukada lama ogola baabu alaati wuxuu baab yahay salaad fii mawaadici alkhasfi goobaha laysku khasfiyey ee dhulka layskula gooyey waxa weeye lagu tukanayo iyo wlcadaabi wa mawaadic alcadaabi goobihii cadaabku ka dhacay lagu tukanayo yani xukumkeeda ma banaantahay mise ma banaana wayudkar waxaa laga sheegaa waxaa la sheegaa ana caliya radia allahu tacaala canhu wacaliy bna abi aalib kariha inuu diiday asalaata salaad bikhasfi baabin meesha baabin la yidhaahdo khasfigii ka dhacay waxa weeye lagu tukanayo wuxuu imaam bukhaari halkan u baabaysanaya goobaha aynu ogaanay umam in lagu halaagay sida madaa'inu saalix oo hadda sacuudiga ku taalla oo diyaaru thamuud asxaabu lxijr meeshoodii oo hadda loo yaqaano madaa'inu saalix waa magaalo mahjuura oo buurti watanxituuna aljibaala buyuutan faarihiin oo buyuud aqaladii ay xardhan yihiin sidoodii ay u dhisan yihiin buurta lafteeda waxaa laga dhistay filooyi la dalooliyey awooda all uu siiyey waa madaainu baa la waa la booqdaa meelaha noocaasoo kale ah ee cadaab uu ka dhacay qoomam lagu halaagay salaada lagu tukanaya maxay noqonaysa wuxuuna ka tilmaamay caliy bn abi aalib laga soo naqliyey meesha baabil la yidhaahdo waa meel ciraaq ku taalla waxayna ka mid ahayd magaalooyinkii qadiimka ah ee umamkii hore ay deganaayeen haddana waxay ka mid tahay aaaarta ee waxa weeye la dhalo la kala dhaxlo ee waxa weeye la booqdo waa meelaha dalxiiska ah ee aariga ee qadiimkaa ah bay ka mid tahay badaad bay xagga koonfur ka marka basro loo socdo waa magaalo hadda mahjuura la deganayn waxaa ku dhow magaalo maxillo la yidhaahdo mandiilamaxil ayay isku dhow yihiin meesha noocaasa sida culamaau tafsiir ay markay macnaynayaan qowlullahi tacaala qad makara aladiina min qablihim faata allahu bunyaanahum min alqawaacid fahara calayhim asaqfu min fawqihim waataahum alcadaabu min xayu laa yashcuruun mufasiriin badani waxay ku macneeyeen ninka loo yaqaano namaruud ibni kancaan ninka noocaasa oo ka dhisay qasar aad u weyn sarxi ka dhisay meesha baabil la yidhaahdo oo yidhi waxaan doonayaa samada inaan gaadho nin aad u kibray buu ahaa dabadeedna faata allahu bunyaanahum min alqawaacid fahara calayhim asaqfu min fowqihim waataahum alcadaabu min xayu laa yashcuruun aayadaasaa kusoo degtay marka meeshii lagu halaagay isaga iyo qowmkiis anamruud ibni kancaan meeshii lagu halaagay caliy bnu abi aalib waxa uu ihi ma habboona in lagu tukado oo waa diiday salaada lagu tukanayo waayo waa goob cadaab wey qaala wuxuu hi bukhaari xadaana ismaaciil bnu wa ibni abi uways almadani qaala waxau hi xadaanii maalik imaamu daari lhijra oo abtigiiya can cabdilaahi bni dinaar almaki can cabdilaahi bni cumar radia allahu tacala canhuma ana rasuul اllahi sal اllahu alayh laa tadkhuluuha gelina calaa haulaai lmucadabiin kuwa la cadaabay ha u gelina calaa haulaai kuwaas almucadabiina la cadaabay ilaa an takuunuu inaad ahaataan mooyaane baakiina kuwa ooyaya fain lam takuunuu haddaydan ahayn baakiina kuwa ooyaya falaa tadkhuluu calayhim ha u gelina laa yusiibukum xadiikani wuxuu tilmaamaya nabigu alayhi salaau wasalaam safaradiisa qaar ka mida isagoo socda ayaa waxay ku soo baxeen madainu saalix ama diyaaru amuud meesha la yidhaahdo qowmkii amuud halkii lagu halaagay nabigu saxaabada alayhi salaau wasalaam amar buu siiyey inaanay biyana ka dhaansan meesha noocaasana waxna aanay ka qaadan marka saxaabadii waa khilaafeen qaar ka waxay sameeyeen biyay ka dhaansadeen ceelashooda qoyskoodiina waa ku qoosteen biyahooda nabiga markii loo sheegay nabigu calayhi salaau wasalaam waa diiday wuxuuna saxaabadii u sheegay meesha noocaasa haddii ay soo maraan ama ay soo gaadhaan inay gudbaan oo aanay ku hakan ceelashoodana aanay ka dhaansan waxa yaallana aanay isticmaalin ciladuna waxay tahay meesha dad baa lagu cadaab waa meel cibro waa meel lagu waantooba wey marka xitaa haddii aad ku nagaanaysaan idinkoo ku waantoobaya oo xasuusanaya ilaahay awooddiis iyo ciqaabkiisa iyo cadhadiis ciddii caasida ee ku gaalowda macnaha noocaasa ah haddii aad ugu baaqanaysaan wax dhiba ma laha ilaa an takunuu baaki inaad ooyeysaan mooyaane maaha sida hadda dhacda laga dhigay meel dalxiis oo waxa wey la suuq geeyo oo dadku sawirada ay iskaga qaadaan oo ay u dalxiisaan u booqasho tagaan waa laba kala fog wey waa meel lagu waantoobo salaada lagu tukanayana waxay taabicu tahay amarkaa nabigu bixiye calayhi salaatu wasalaam inaan lagu hakanayn oo la gudbayo oo la dhaafayo marka waxaan leenahay meelaha noocaasana in sidii meel caadiya loogu tukado oo la yskaga nasto oo salawaad lagu tukado waa mid laga haboon yahay wy salaaddu way ku ansaxaysaa laakiin meel lagu tukado uma haboona meel lagu cibaadaysto macnaha noocaasa ayuu imaam albukhaari waxa weeye tilmaamaya wa ilaa salaadda lagu tukanayaa asalatan waa mid bannaan wey baabu wuxuu baab u yahay salaad fi lbiicati lagu tukanayo meesha ay kiristaanku ku cibaadaystaan waa kaniisadii wixii lamida ah. biica waa meelaha kiristaanku ay ku tukadaan macaabidooda khaaska ah salawaatna waa meelaha yahuuddu ay ku cibaadaystaan sawaamicna iyadana kiristaanka iskale asawaamic wadiya waxyaabahaasoo dhan waa goobo lagu cibaadaysto wey alkaniisatuna waa caam macaabidda kiristaankana waa la yidhaahdaa kuwa yahuuddana waa la yidhaahdaa sida loo badan yahay ilaa qaar waxay odhanayaan kaniisa waa kiristaanku meeshay ku cibaadaystaan oo keliya qaarna waxay yidhaahdaan alkaniisa waa macbad lyahuudi faqad laakiin labadaba waa shamlinaya hadda waxaa la baabaystay albiica macaabida kiristaanka meelaha ay ku cibaadaystaan in lagu tukado kuwa kalena waa la mid dabcaabudku meeshay dabkooda ku caabudaan iyo buudiyiinta sanamadooda sanamu buuda waxaasoo dhan waa isku xukum macaabidda iyo meelaha ay u samaysteen inay ku cibaadaystaan ciday caabudayaan ee salaada lagu tukanayo xukunkeeda waqaala cumar radi allahu tacaala canhu wa cumar bn wuxuu i anagu laa nadhulu ma gelayno kanaa'isakum kaniisadihiina geli mayno min jli tamaaiil waa tamaaiisha ku sugan awgeed allatii taasoo fiiha gudaheeda asuwar ay ku tahay horaynu usoo macnayn min jli tamaaiil waxa weeye atamaahiil waa asuwar allatii fiiha suwarna waa isla suwarkii weeye marka waxay leeyihin atamaahiil adyada ku saabsan allatii fiiha suwar allatida waxa laga sifaynayaa ee kaniisadaha ayay sifa u tahay laa nadhulu ma min jli tamaaiil sawir dartii baanaan u gelay allatii kanaa'istaasoo fiiha ay ku sugan tahay kanaaista asuwar suwar ay ku sugan tahay lagu macnay waxaa kaloo lagu macnaynayaa min jli tamaaiil tamaaiisha darteed allatii taasoo fiiha suwar oo tamaaiishu laba ay tahay mid qaab suurad leh iyo midaan lahayn oo hadda looga jeedo tamaaiishii ama sanamadii sawirka ahaa ee qaab waxa weeye ee makhluuq waxa weeye loo sameeyey labada macnaba waa lagu macnayey wa ilaa timhaal timhaal waa sanamka loo sameeyey qaab ama suurad loo sameeyey ayaa timhaal la yidhaahdaa aan loo samaynna wuxuu noqonayaa waan buu noqonaya laakiin macnahaasaynu iskaga qaadaynaa kanaaista in laga sifaynayo kanaaistii sawirta lahayd ee la sawiray ta noocaasa inaan lagu tukanayn wa kaana bnu cabaas ibnu cabaas waa aha yusalii tukada fi lbiicati waxa weeye kaniisada ayuu ku tukanay ilaa biicatan kaniisad mooyaane fiiha ay ku sugan tahay tamaaiilu ay ku sugan tahay mooyaane waxa uhi bukhaari xadaana muxamed wa muxamed bnu salaam albikandi qaala waxa uhi ahbaranaa cabda wa cabdat bnu sulaymaan alkuufi magaciisana cabduraxmaan baa loo yaqaanaa cabdatu waa naanays wey an hishaam bni curw bn zubayr bn اcawaam an abiy an caaishaa radi اllahu taala anha ana uma salma radi اllahu taala canha dakarat waxay sheegtay lirasuuli اlahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka alle waxay u sheegtay kaniisatan kaniisad ra'atha ay ku soo aragtay kaniisadaas biardi اlxabasha dhulka xabashida yuqaalu laha kaniisada waxaa la yidhaahdaa maariya ayaa lagu magacaabaa faakarat lahu nabiga waxay u sheegtay maa ra'at fiiha kaniisada waxay ku soo aragtay oo min asuwar waxa weeye suwar ahaaday faqaala rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alle waxau hi ulaaika kuwaasi qowmun waa qolo idaa maata fiihim dhexdooda haddii uu dhinto alcabdu الsaalixu addoonka wanaagsani aw arajul الsaalixu ama ninka wanaagsani banow waa dhisayaan calaa qabrihi xabaashiisa masjidan meel lagu tukada ama masjid bay ka dhisayiin wasawaruu fiihi masjidkaa waa ku sawirayeen tilka suwar suuradaha iyaga ah ulaaika kuwaasi shiraaru lkhalqi khalqiga kuwa ugu sharta badan weey cinda allahi ilaahay agtiisa xadiikani waxa uu tilmaamayaa nabigu calayhi salaau wasalaam inuu ee xabaalaha masjid in laga duldhiso in masjid laga duldhiso waxaana la tilmaamay kaniisadii inay ka buuxeen sawira inay ka buuxeen oo ciise iyo maryamo hooyadii ayay waxa weeye ku xardhayeen maadaama sawiro lagu sheegay waxaa laynoo sheega meesha sawirku uu ku sugan yahay malaa'igtu inaanay soo gelin in almalaaikata laa tadkhulu beytan fiihi suurat walaa kalbun meesha lagu tukanaye laga dhiganayo masjidkana waa goob malaaig wey waa goob cibaad wey marka ma haboona oo ma wanaagsana meel aanay malaaigtu soo galayn in lagu tukado ilaa xadiiku si toosa ugama hadal salaada lagu tukanaya kaniisada kama hadal masalada markaynu ka hadalno culimadu saddex qowl bay kala yihiin saddexdaba saxaabada laga soo naqliyay taabiciinta qowl waa qowlkan laga sheegay cabdullah ah, cumar bnu lkhaaab iyo cabdulaahi bnu cabaas oo ay leeyihiin kaniisadii haddii sawiraa ay leedahay lagu tukan maayo cumar bnu lkhaaab wuxuu hi waxaanaan ugu tukanay oo aanaan u gelay tamaaiisha iyo sawirada ku sugan waana ta cabdulaahi bnu cabaas laga sheegay waa ku tukanaynaa kaniisad kastaba waxaan ka ahayn mid tamaaiil iyo sawira ay ku sugan tahay mooyaane kaasi waa qowl saxaabana laga soo naqliyey labada saxaabi ka yihiin kaniisadu haddii ay leedahay sawira ay leedahay waana siday u badan tahay inaan lagu tukanayn waxaan loogu tukanayna kaniisadnimo ma ah waa sawirada ku sugan kaasi waa qowl qowlka labaad waxay idhaahdeen way bannaan in lagu tukado si mulaqa ayay u bannaan tahay qowlka saddexaadna waa makruuhun mulaqa si sii daysan baa loo diidaya laakiin waa karaahiyo salaaddu way ku ansaxaysaa waa min baabi alkaraahiya waana sida jumhurtu ay qabaan kaniisadaha in lagu tukadaa inay tahay makruuh makruuh inay tahay haddii la yidhaahdo waa makruuh waxay noqonaysaa cinda alxaajati inay bannaanaato in lagu tukado way qaacidadu waxay tahay shayga e, makruuha ah ee karaahiyadu ay ku sugan tahay xaaraan aan gaadhsiisnayn ay habboon tahay in laga tago hadii loo baahdo oo qofku inuu ku baahda inuu ku tukanayo ta noocaasa laga qaadanaya eh, marka waxaan leenahay asaalatan in lagu tukada ma aha ilaa cinda alxaajati haddii loo baahda mooyaane haddii loo baahdo masaladana waxyaaba hadda ku dhismaya waxaa ka ah. dadkan soomaalida ama muslimiinta yurub jooga waxaa dhacda eh, inay xilliyada qaar kaniisada ay iibsadaan kaniisadii hadday iibsadaan oo dibu habeen ay ku sameeyaan sawiradana ay ka baabi'iyaan masjidna loo badalo iyada warkeedu waa cadyahay laakiin waxa dhacda xilliyada qaar meesha ay ku tukadaan maalmaha caadigaa ah inuu yahay musalle ama mawlac yar oo masjid haysan waxaa dhacda masjidkii ay haysteen inay dumiyaan in la dumiyo ma bannaan tahay inay waxawe kaniisad ku tukadaan meel kaniisada waxawe salaadii ku tukadaan khilaafkanaa ku dhismaya walow culimmada waaweynee mucaasiriinta ah oo lajna daa'ima markii su-aasha la weydiiyey liliftaa ay yidhaahdeen ma bannaana in lagu tukado ma bannaana waxaweeye in lagu tukado inta la awoodaya in layska ilaaliyo oo waxaweeye aan lagu tukan laakiin culimmada qaar baa waxay ku socdeen aqwaashaas salafka laga soo naqliyey xaaja haddii ay timaado ama ay kugu qabsato waa masale khilaafiya weeye liajli lxaajana waa u bannaan tahay baabun wuxuu baabu yahay waa baabun bilaa tarjama waa baab aan tarjamadiisa ama waxa loo keenay aan la sheegin waxaanuu yahay kalfasli lima qablahu wuxuu raacsan yahay baabkii ka horeeyey ayuu raacsan yahay oo fasal ka mida waxa weeye u noqonaya qaala waxa uri bukhaari xadaana abulyamaan horaynu usoo marnay in badan alxakam ibnu naafic alximsi qaala waxa uri ahbarana shucayb ibni abi xamza dinaar can الzuhriy wa muxamed ibni shihaab الzuhri qaala waxa uri ahbaranii cubaydاllahi bni cabdillahi bni cutba ibn mascuud axad fuqahaa a ana caaisha wa cabdallaahi bna cabaas radia allahu tacaala canhuma ama canhum qaala waxay idhaahdeen lama nazla markuu ku soo degay birasuuli illaahi sal allahu alayh wasalam yani maradu lmowt xanuunkii geeridu markuu ku soo degay faacilkii lama sheegin ama waxa ku bannaan ficilka in loo dabdiyo Eh, lima lam yusama faacilu oo la yidhaahda lama nuzila markii lagu soo degay birasuuli llaahi sal allahu alayh wasalam geeridu ay kusoo degtay ay soo dhowaatay afiqa waa gudagalay nabigu yaraxu inuu tuurayo khamiisatan lahu go uu leeyahay calaa wajhihi wejigiisa inuu ku tuurayo ku dadayo faida htama biha marka naqasku uu qabto kashafaha waa ka faydaya can wajhihi faqaala waxau hi nabigu wlxaal huwa kaali isagoo xaalada ku sugan lacnatullah lacnada alle cala lyahuudi yahuudda korkooda ha ahaato iyo wnasaara kiristaanka ittakhaduu waa yeesheen waa sababtii loo lacnadayay qubuura ambiyaaihim ambiyadooda xabaalahooda masaajida masaajid bay ka yeesheen meele ay ku tukadaan ayuu nabigu alayhi salaau wasalaam ka digaya xadiikanina kii hore ayuu inoo cadaynaya wuxuu tilmaamaya nabigu alayhi salaau wasalaam xabaalaha ambiyada masaajida in laga dhigto yani xabaashiibay kniisad ka samaynaye kaniisad ay ka samaynayeen nabigu waa diida alayhi salaau wasalaam masaladana hore inuuga soo hadalay in waxa wey aanay bannaanayn xabaashii masjid in laga kordhiso inaanay bannaanayn laakiin hadda waxa loo keenay kaniisadahoodu inay u badnaayeen meelaha ay ku cibaadaysanayeen meelo xabaalana ay ku jiraan oo masladaasina ay noqonayso eh, asalaatu fi lmasjid alatii fiiha alqubuur masaajida xabaalale in lagu tukado waxa wey xaalkoodu uu noqonayo laakiin hadda waxaynu ka hadlaynaa kaniisadii haddii ay ka maran xabaal waayo waa cilo labaadoo loo diidayo kaniisadii haddii ay xabaalo leedahay ama ay tahay xabaal ambiyo ama dad kaloo ay weynaysiinayaan oo ay ka duldhiseen haddii macbadkoodu uu yahay iyadu waxa weeye xaaraan bay noqonaysa laakiin haddii ay tahay kaniisad keliya waataynu khilaafka ku jira aynu soo tilmaannay qaal waxau hi bukhaari xadaana cabdullaahi bnu maslama waa ibni qacnab alqacnabi can imaam daar اhijra mali bni anas aصbaxi can ibni hihaab muxamed ibni muslim ibni shihaab الzuhri can saciid ibni اlmusayib yada in la fatxiyo iyo in la hoos dhiga labaduba waa bannaatay sanu hore usoo tilmaanay can abi hurayra radi allahu tacaala can ana rasuul اllahi sal اllahu alayh waslm qaal qaatala allahu alle ha lacnado alyahuuda yahuuda ittakhaduu waa yeeshee qubuura anbiyaa'ihim ambiyadooda xabaalahooda masaajida waxay ka dhigeen meelo masjida ah ayay ka dhigeen baabu qowli nabiyi sal allahu alayh wasalam wuxuu baabu yahay qowlkii nabiga uu yidhi jucilat waa la yeelay lii aniga alardu dhulkii masjidan meel aan ku tukado iyo wa tahuuran meel aan ku tahaaro qaato aan ku gabagabaysto qaal waxa ui buhaari xadaana muxamed bnu sinaan waa alcawaqi bifatxatayn alcawfi bay shabbahayaan laakiin waa cawaqi ibnu sinaan alcawaqi wlqaari yushadad bnu cabdi daka saari waataynu hore usoo tilmaanay ibnu sinaan waa muxamed bnu sinaan alcawaqi baa la yidhaahdaa waa la shadaa qaal waxa ui xadaana hushaym waa hushaym ibni bashiir alwasiti ismhu lwal musahar wاthani mukabar qaal waxa ui xadaana sayaar waa sayaar ibni wardaan wuxuuna caan ku yahay sayaar ibni abi sayaar alcanazi alwasiti huwa sayaar abulxakam wa abulxakam alcanazi alwasiti qaal waxa ui xadaana yaziid alfaqiir horaynu usoo marnay alfaqiir waxaa loogu magacaabay laysa lnahu faqiir alfilmaal wainamaa lilamin fi faqaari ahrihi lafdhabartaa xanuuni jirtay qaala waxa uhi xadaana jaabir bn cabdillaah bni xaram alansaari qaala waxa uhi qaala rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam ucطitu waa laysiiye hamsan shan baa laysiiye lam yucطahunna aan la sin axadun axad oo min alambiyai ambiyada ka mida qabli aniga hortay waxaananu soo tilmaannay waxa la siiya uu gaarka leeyahay shan inaanay ku koobnayn laakiin nusartu waa laygu heliyay biruucbi argagax masiirata shahrin meel bil loo socdo miyay ku xadaysan tahay oo wixii bil ka badan laga argagaxi maayo mise xilligaas waa waaqicu siduu ahaa oo waaqicu wuxuu ahaa cadowgiisa ugu fogi wuxuu ahaa meel bil loo socdo meel bil loo soco hadii sidaa la yidhaahdo oo cadowga ugu sokeeya masaafadiisu bil bay ahayd haddii lagu macneeyo waxay noqonaysaa mafhuum inaan laga qaadin mafhuumka meesha yaalla inaan la qaadan oo aan la tixgelin oo waxay noqonaysaa min baab warabaa'ibakum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihinna ayay gudagelaysaa rabiibadii inantii aad hooyadeed qabtay sida aalibka ah ama uu waaqicu yahay hooyadeed bay la noosha hooyadeed bay la noosha laakiin mulaqan xaaraan bay kaaga tahay laa yattakhid lmuminuuna alkaafiriina wliyaaa min duuni lmuminiin gaalada in la jeclaada sideedaba ma banaana laakiin min duuni lmuminiin muslimiinta inay ka jeclaadaan mafhuumka noocaasa la qaadan maayo waayo waaqicii dhacaybaa sidaa ahaa waxay aayaddu ku soo degtay dad gaalada doorbiday oo muslimiinta ka doorbiday ayay ku soo degtay mafaahiimta noocaasa la qaadan maayo wa jucilat waa la yeelay lii aniga masjidan meel aan ku tukado iyo wa tahuuran meel aan ku tahaaro qaato oo lagu gebagabaysto wa ayuma rajulin nin kasta min ummatii ummadayda ka adrakatu ay soo haleesho asalaatu salaad falyusalii ha tukado yani meesha uu soo gaadho wauxilat la ii xalaaleeye lii aniga alhanaa'imu hanaaimta la ii xalaaleeye wa kaana nabiyu nabigu waa ahaa yubcatu mid loo soo saaro ilaa qowmihi qowmkiisa khaasatan gaar wa bucitu waxaa la soo saaray ila nnaasi dadka kaafatan xaal ay kuwa dhammaystiran yani dadkoo dhan ana la soo saaray qowmkayga iyo hayrkoodba wa ucitu waxaa laysiiya ashafaaca shafaacadii weynaydna waa laysiiyey xadiika waxaa loo keenay waxaynu ka soo hadlaynay alsalaatu fi lbiica iyo alkanaa'is iyo dadkii in loo tukado goobo badan iyo xabaalihii iyo wixii la midka ahaa in waxa weeye lagu tukado goobaha noocaasa salaadeeda in la diiday baynu asalku muxuu yahay asalku waxa uu yahay dhulka dhammaantii in lagu tukanayo dhulka dhammaantii in lagu tukanayo wixii la isku khilaafayna asalku inuu yahay jucilat ilardu kulluha masjidan waxaa inoogu dambeeyey kanaysadihima lagu tukanaya culimmada bannaynaya mulaqan u bannaynaya waxay leeyihiin haba laga fiicnaado jucilat liya alardu kulluha masjidan kulluha masjidan waxaa soo gudagelaya kaniisadihiibaa soo gudagelaya maadaama daliil ku cad oo khaas ku ah masalada aan lahayn waxay noqonaysaa cumuumka in la gudageliyo dhulka dhammaantii waa masjid xataa hadduu kaniisad yahay kaniisadii ilaahay kheyrkii lagu caabudayay adigu haddaad ilaahay ku caabudayso oo ilaahay aad u tukanayso waxay soo gudagelaysaa dhulkiibay soo gudagelaysaa cumuumkaana ka bixi waa culimada bannaynaya wey laakiin mar walba saynu tilmaanay xaaladaydu waxay noqonaysaa hadday ugu sokayso waa karaahiyo meel habboon ma aha meel ilaahay sokadii lagu caabudayo ee gaalnimo lagu samaynayo in lagu cibaadaystaa ma habboona waatii aynu soo tilmaannay xeryaha geela goob shaytaan inay tahay oo aan lagu tukanayn aan lagu tukanayn kuwanina waa la waa la marka goob kastoo aan habboonayn oo aan wanaagsanayn oo cibaado aan u habboonayn ama keenaysa iihaam in dadkuba kuu maleeyaa ilaahay khayrkii inaad u tukanayso sida dab inuu ka horeeyo kale ama kaniisadii in lagu tukado ama xabaalihii inaad ku dhex tukanayso oo loo malaynayo xabaalahan inaad caabudayso ama aad weynaysiinayso cidda aad u tukanayso waxyaabahaasoo dhani wax loo golyahay maaha xadiikana hore inuuga soo hadalay masaaishiisa dib ugu noqon mayno baabun ama baabu nawmi lmar'ati wuxuu baab u yahay haweenayda seexashadeeda masjid masjidka ay seexanayso gabadhii masjidka inay u hoyato ma bannaantahay mise ma bannaana qaala waxa ui xadaanaa ubayd bnu imaaciil waa cubayd bnu ismaaciil alhabbaari alkuufi horeynu usoo mar alhabbaari alkuufi qaal waxa wi xadaana abu usama xamaad bnu usamat alkuufi abu usama kunyadiisuu caan ku yahay can hishaam bni curwa can abiih can caaishata radi allahu tacaala canha ana walidatn adoon kaanat way ahayd sawdaaa imraatan sawdaaa gabadh madow bay ahayd lixayin qabiil bay u sugnaatay faactaquuha waa xoreeyeen fa kaanat macahum iyaga ayay la joogtay fa kaanat waa ahayd macahum iyaga macooda ayay ahayd oo ay la noolayd mawlay u ahayd addoon ay xoreeyeen qaalat waxay tidhi fakharajat waxaa soo baxday sabiyatun lahum inan yar oo iyaga u sugnaatay baa soo yahay wishaaxun waxa weeye ushaaxa waxaa la yidhaahdaa waa harag la tolay oo xadhka laga sameeyey dheeman iyo jawaahirna waxa weeye lagu xardhay oo ay ku jeeni qaaranaysay ushaha waxaa la yidhaahdaa waxaanay hadda ciidamaduna xidhaan ama xafladaha qalinjabinta la xidho inta galabka laga soo bilaabo ilaa boga waxa weeye la gaadhsiinayo sa loogu jeeni qaaranayo waxay ku labistaan buu ahaa soomaali ku garan maayo laakiin waa wishaax waa waxaa lagu jeeni qaaranayo maxaan odhanayna ya waxaa lagu jeeni qaaranaya jeeni qaarda waa ficilkii wey waa wixii la samaynayey waa shaygaa lagu jeeni qaaranaya wey wishaaxun wishaax shaygaa lagu jeeni qaaranayo oo axmaru as oo min suyurin xadhka harag laga sameeyey suyuur waa haragii la magdiyey ee la jilciyey ee laga sameeyey xadhkaha laga sameeyey ayuu ka samaysnaa marka xadhigga laftiisa ayaa waxaa lagu xarirayaa dheeman iyo lulu iyo jawaahir iyo wixii lamida ah. qaarna waxayba tilmaameen inantu inay caruusad aroos inay ahayd qaalat waxay tihi fawadacathu way dhigtay aw ama waqaca minha waa ka bimacnaa way u qasada inay meel dhigato dhulka dhigato ama uu ka dhacay iyadoo aan u famarat bihi waxaa soo martay xudayaatun dafo shimbirta dafada ah wlxaal huwa iyadoo wishaaxi uu yahay mulqan mid dhulka lagu tuuray oo dhulka yaala ay mulqan cala alard mid dhulka yaalla uu yahay wishaaxi faxasibathu dafadii waxay u malaysay laxman hilib fakhaifathu way daftay oo way qaadatay qaalat waxay tidhi waliidadii addoontii faltamasuuhu way raadiyeen falam yajiduuhu may helin qaalat waxay tihi fatahamuunii bihi way igu tuhmeen inaan anigu xaday qaalat waxay tihi fatafiquu waxay gudagaleen yani ahaa uatishuunani waxay gudagaleen inay aniga ibaaaan waxay tii aaiu waxay gudagaleen yufatishuuna inay baadhayaan gabadhii xataa fatashuu ilaa ay baadheen qubulaha farjigeeda iyo xubinteeda ay uga shakiyeen inay gudaha u gelisay qaalat waxay tidhi yani iltifaat bay samaysay oo hadalkaa laga xishoonaya iltifaat waa qofku hadalkii isagu waday inuu cid kale intuu iska dhex sameeyo cidda hadalka u nisbeeyo tajriih uma iltifaat ila dalika almujarad qof labaad intuu iska dhex saaro qofkiina hadalkaa uu nisbeeyo hadalka yadaa wadatay way ibaadheen baa laga doonay xataa fatashuu qubuli ilaa xubintayda ay baadheen waxay tidhi xataa fatashuu qubulaha ilaa xubinteeda ay baadheen kaanamaa qof kale inay ka hadlayso qaalat waxay tidhi wallah ilaahay baan ku dhaartay inii anugu la qaa'imatun waan taaganahay macahum id marat waxaa soo martay xilligaas alxudayaatu dafadiibaa soo fa alqathu way tuurtay wishaaxii qaalat waxay tidhi fawaqaca baynahum dhexdooda ayuu dhacay oo uu ku soo dhacay qaalat waxay tidhi faqultu waxaan idhi haada kani alladii kii weeye ittahamtumuunii bihi aad igu tuhunteen zacamtum aad sheegateen yani inaan xaday ama aan qarsaday waana aniguna minhu xaggiisa aan ahay bari'atun mid barika ah wa huwa wishaaxi daa isagu huwa waa kan huwa isagu daa huwa huwa waa mubtada daana waa mubtada labaad huwana waa khabar yani taakiid bay uga jeedaa isaguna waa kan isaguna waa kan qaalat waxay tihi fajaءat waa u timi ila rasuuli اllahi sal اllahu alayh wasalam faslamat way islaamtay qaalat caaisha caaisha waxay tihi fakaana laha maxalu shaahidku waa halkaas waxaa u sugnaaday khibaaun tendho fi lmasjidi masjidka gudihiisa ayaa tendho looga sameeyey aw ama xifshun waxa weeye buul buul yarbay bisaajidka gudihiisa ku yeelatay qaalat waxay tihi fakaanat waa ahay taatiinii mid ii timaada fatuxadiu cindii agtayda ayay ka sheekaynaysa qaalat waxay tihi falaa tajlisuu may fadhiisanan cindii aniga agtayda majlisan goob ilaa qaalat waxay odhanaysa wa ywma alwishaaxi wa ywma alwishaaxi min tacaajiibi rabbina alaa inahu min baldati lkufri shaygii lagu jeenaqaaranayay min tacaajiibi ay min acaajiibi rabbina acaajiibta alle ama waxyaabaha la yaab kale rabbi ayay ka mid tahay tacaajiib waa kalima laa mufrada laha wax mufrada ma sida loo badiyey macnaheeduna wuxuu u dhacaya acaajiib wax lala yaabo ujuuba acaajiib waxyaabaha lala yaabo waa sida nusada qaar ku sugan nusada qaarna waxaaba ku sugan min caajiibi rabbina caajiibta all ayay ka mid tahay alaa inahu min baldat kufri anjani wuxuu alla iga badbaadiyey min baldat lkufri gaalka beledkiisa ayuu alla subxaanahu watacaala iga badbaadiyey alaa hooyaaya inahu shanigu waxa uu yahay anjani inuu alla iga badbaadiyey min baldati lkufri baladkii gaalada alla inuu iga soo badbaadiyey qaalat caaisha waxay tihi faqultu laha waxaan ku idhi maa sha'nuki xaalkaagu muxuu yahay laa taqcudiina ma fadhiisatid macii aniga macayga maqcadan meel la fadhiisto gole isuguma nimaadno ilaa qulti haada waxaad odhanaysay gabaygan ama baydkan qaalat waxay tihi faxadaatnii waxay igu sheekaysay bi hada alxadii xadiikan ama sheekadan iyada ah ayay iigu sheekaysay qisadan imaam lbukhaari meelo kalena waa inoogu keeni doonaa laakiin hadda maxalu shaahidku waxa uu yahay ma bannaan gabadhu inay masjidka u hoyato masjidka inay seexato waxaanu leenahay waa bannaan oo haddaba waa dhacdaa masjidka haddii la yidhaahdo waa la ictikaafaya dumarkana qayb loogu talagalo way bannaan masjidka inay u hoydaan inay seexdaan waa u bannaan xaaladaha kale haddii fitnada laga aamin qabo fitnada haddii laga aamin qabo iyaduna waa bannaan aan fitna laga baqayn yacni masjidkii hadduu qollaal leeyahay oo ay gabadhii waxa weeye ku cibaadaysanayso xilliyada qaar ay ku qayluulaysato ama u hoyato waxa weeye wax basiya kuma sugnaa muhimaddu wa in gabadhaas ay nabadgelayso gabadhaasi waa inay nabadgelayso xiliba xilligu ka dambeeyana nabadgelyadu waa adkaanaysa inay nabadgashaa ama waxa weeye fitna laga nabadgala la fitnaynayo waxa weeye way adkaanaysaa marka xiliba xilligu ka dambeeyo way sii adkaanaysaa inay masjidka hooyato masjidka gudihiisa halkay raggu ku tukanayaana de hadalkeeda badaa iyadu de xaalkeedu waa kasii daranyi xataa hadday isxijaabto waxa weeye dee fitna lagama aamin qabo oo masjidka haddii laga kala tago oo nin waalanoo isla masjidka u hoyo ama mid waxa weeye balaysani fitnaysani dee waxaaba laga yaabaa inuu saamaanta unbaad jaanis haysaa aanu masjidba eegin masjidba eegin waxna la yaabina xaramkay ka dhacda gudihiis waxa weeye gabadh dhacday oo gataati dhacday xaramka dadka xajiyaa yaqaana aligu waxa weeye marka la tukado kale waa la daataa rag iyo dumarba saasaa loo daataa marka islaan masriyada ayaa waxa weeye nin yamaniya laga qabtay oo doonaya korka inuu uga baxo yani aan si fiican midhaawo xijaabnayn galgalatay maradiina ay ka faydantay oo budyaheedii waxaasi muuqanayaan dadkiina ay jiifaan ayuu isku ilaaway waxa weeye kadibna waa laga qabtay aanay waxba dhicin marka de fitno lagama aamin abo fitno waxa wey lagama aamin abo ah. masaajidka ay deganayd waxay xidhiir la leedahay waana adiladii ay daliishadeen culimadii odhanayay gabad caadale masaajidka ma ku nagaanaysaa qolada odhanaysa way iska bannaantahay waxyaabahay daliishanayaan waxaa kamida ah qisooyinkana kamida walow aanay ku caddayn oo gabadhu maadaamay guri ku lahayd deganayd taa macnaheed waxay noqonaysaa in xataa dhiigga caadadu hadduu ku yimaado aan la sheegin inay ka baxday masjidkii inay masjidka ku nagaanaysmasjidka inay ku nagaanaysay laakiin waxaa suuragala de dhiiggii caadaduba waxa weeye inuu ka joogsaday oo ay gudubtay xilligii caadada ixtimaalaad badan baa ku sugan ixtimaalaad badan ayaa ku sugan laakiin waa la qiyaasaya maadaamay masjidka deganayd in waxa wey suuragal noqonaysay gabadhiigu ka imanayo masjidkana deganaanaysay inay noqonayso laakiin kuma cadda haddii xaalku sidaa noqdana de kuwa sariixa ah ee masalada ku cad ayaa loo daliishanaya baabu nawmi rijaali fi lmasjidi marka khulaasada haddaynu soo koobno gabadhu masjidka inay u hoyataa ilaa xiliyadan waa bannaan tahay cidi u diidi mayso laakiin waa cinda mni lfitna fitnada waa hadii laga nabadgelayo baabu nowmi rijaali wuxuu baabu yahay raggu inay seexanayaan fi masjidi masjidkii wa kaana abu qilaaba abu qilaaba waxa uu ahaa waa cabdilaahi bni zayd aljarmi qaala abu qilaaba abu qilaaba waxa uu hi can anas anas bnu malik isagoo ka warinaya qadima waxa yimi rahdun koox oo min cuklin nimanka ukli la yidhaahda kamida al nabiyi sal lahu alayh waslm nabigay u yimaadeen fakaanuu waa ahaayeen fi sufati balbalada ayay waxawe ku sugnaayeen yani masjidka barxadiisa dambe ayay deganayeen waa makaan sufa wa qaala cabduraxmaan bnu abi bakr kaana aaabu sufa waxay ahaayeen raggii balbalada deganaa ama barxadda dambe alfuqaraa waxay ahaayeen niman fuqaraa bay ahaayeen yani waxaa laga qaadanaya ahlu sufuu hadday masjidka deganaayeen rag bay ahaayeen dan yara ay u hoydaan aan haysanoo cuzaaboo doobaba ee waxaa laga qaadanaya raggu inay masjidka u hoydaan inay bannaan tahay laga qaadanaya qaala waxa uhi bukhaari xadaana musadad ibni musarhad qaala waxa uhi xadaana yaxya ibni saciid alqataan can alcumari cubaydlahi bni cumar qaal waxa uhi xadaanii naaficun qaal waxa uhi ahbaranii cabdullah wa ibni cumar anahu kaana wa ahaa cabdulaahi bni cumar yanaamu mid seexda wlxaal huwa shaabun isagoo dhallinyaro ah aczabu isagoo dooba laa ahla lahu aan xaas u sugnaanin fii masjidi nabiyi sal llahu alayh wasalam masjidka nabiga ayuu seexanayay isaguna masaladuu daliil u sii yahay cabdulaahi masjidka inuu deganaa isagoo dooba oo aan xaas lahayn masjidka inuu u hooyanayay way bannaantahay saynu soo tilmaanay qaala waxa uu bukhaari xadaana qutaybatu bnu saciid qaala xadaana cabdulcasiiz bnu abi xaazim can abi xaazim wa aabihi abi xaazimna waa salamatu bnu diinaar alacraj can sahli bni sacd asaacidi radi allahu taala canhu qaal jaaa waa yimi rasuulu lahi sal allahu alayhi wasalam bayta faaimata inantiisa faaima gurigeeda ayuu yimi falam yajid ma helin caliyan cali ma helin fi beyti guriga dhexdiisa kama helin faqaala waxaui nabigu ayna halkaybuu ku sugan yahay ibnu camika in adeerkaa ee caliya faaimana ilmaadeer may ahayn ee nabiga calayhi salaau wasalaam oo laba walaalo ayay kala dhaleen abu aalib iyo cabdilaah ibnay cabdilmualib ay kala dhaleen marka sidaas soomaali ahaan adeer in adeer buu u ahaa laakiin carabtu ilma adeerunbay iska yidhaahdaan ibnu cam bay yidhaahdaan laakiin wuxuu ahaa adeer in adeer buu u ahaa ayay isu ahaayeen faatima iyo zawjkeedii caliy bnu abi aalib wuxuu magacaana ugu tilmaamay xaasnimo ayay isu qabteen marka ayna awjuki haddii la yidhaahdo waxba kordhin mayso oo de awjnimabay isu qabteen laakiin waxaa macno cusub samaynaysa xidhiirka kale ka dhaxeeya oo ah inay waxa weeye qaraaba inay min baab listicaaf ayuu nabigu uga jeedi qaalat waxay tihi kaana waaha iyo wa baynahu isaga dhexdiisa shayun waxbaa naga dhexeeyo waanu isqabanay faaadabani waxa wey ii cadhooda ama waa iga cadhaysiiye ama waanu isu cadhoonnay mufaacala yani labadayadiiba waanu isu cadhoonnay faaadabanii waa iga cadhaysiiye fakharaja waa baxay falam yaqil ma harsan aniga agtayda yaqil qayluuladii wey oo ah maalinkii la seexdo maalintii la seexdo la qayluulaysto faqaala rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam linsaanin qof wuxuu ku yidhi oo loo malaynaya sahl bnu sacd inuu yahay waayo isagu sheekada taakataakuula socday isagaa loo badinaya ama waa qof kale undur eeg ayna huwa halka uu yahay fa jaaa waa yimi faqaala waxau hi ya rasuul allah huwa isagu fi lmasjidi masjidka ayuu ku sugan yihi yani raaqidun fi masjidi masjidka ayuu hurdaa oo uu jiifaa fa jaa rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alle waa yimi wlxaal huwa mudajicun isagoo jiifa qad saqaa uu ka dhacay ridaauhu go'iisu can shiqihi dhinaciisa uu ka dhacay wa asaabahu oo uu haleelay turaabun ciidina ay haleeshay jirkiisa oo ay rasuulkii all wuxuu gudagalay yamsaxuhu canhu ciiddii inuu ka masaxayo wayaquulu inuu odhanayo qum istaaga abaa turaab ciidda aabbaheeda istaag qum istaaga abaa turaab kunyadaasuu nabigu u bixiyey oo calaa sabiili laqaba lagu naanaysayo xadiikan maxalushaahidka koowaad aynu u daliishanaynaa waa caliy bnu abi aalib masjidka inuu seexday masalada labaad waxaynu ka qaadanaynaa hurdadaasi hadii ay maalin tahayna nabigu waa ogaada calayhi salaau wasalaam mana diidin oo waxaa loo yimi cali oo masjidkii hadhsanaya qayluuladii oo maalinkii masjidka seexday iyaduna waa bannaan tahay masalada saddexaad markaynu leenahay masjidka waa la seexanaya inuu xaas leeyahay inuu doob yahay waa isku mid xataa hadduu guri leeyahay oo masjidka waxa weey uu yimaado uu harsado ama uu isyidhaahdo islaanta isku sii buuqina xaaladdu yay sii fogaan ama uu guriga ka soo dudo masjidka inuu harsado u hoydo waxa weey way iska bannaan ama de uu hajriba ku sameeyo maalmo waa mid iska bannaan wey waana tacali uu samaynayey waxa suuragala inuu islaha xaalku yaanuu sii fogaan ama inantii nabigu dhalay calayhi salaatu wasalaam ee uu yidhi nabigu xadiika inoo iman doona yuqdibunii ma aqdabaha faaimo wixii ka cadhaysiiya anigana waa iga cadhaysiinaya nabigu uu tilmaamay markuu cali uu doonay inuu guursaday ina abi jahal ayuu nabigu ku khudbadeeyey saxaabadii ugu khudbadeeyey sida halkeeda inoogu iman doonta wuxuu ka baqay nabiga calayhi salaau wasalaam inantiisa inuu ka cadhaysiiyo ayuu waxa weeye ka baqay iyadoo nabigu uu ku tilmaamay badcatun mini xubin ka mida inay tahay faaimatu badcatun minii ubadkiisana iyadu ugu jeclaa waxyaabahaasoo dhan waxaynu ka qaadanaynaa masjidka in la seexdaa inay bannaan tahay qaala waxau hi bukhaari xadaana yuusuf bnu ciisa waa almarwazi xadiisaasuu baynu ku darayna qaala waxau hi xadaana bnu fudayl waa muxamed bnu fudayl bni ghaswaan alkuufi can abiih fudayl bnu ghaswaan can abi xaazib waa salmaan alshjaci alkuufi can abi hurayra waraynu usoo sheegnay abu xaazim can sahl bni sacd hadduu ka warinayo waa salmt bnu dinaar abu xaazim can abi hurayra waa salmaan alshjaci alkuufi qaala wuxuu hi raaytu waxaan arkay sabciina toddobaatan oo min ahli sufati ahlu sufaha ka mida ah. maa minhum kama mid ahayn rajulu nin calayhi dushiisa ay tahay ridaaun go yani nin go hawani aanu ku jirin ima izaarun ama waa hosgunti keliya oo waa feedha qaawan yahay wa ima kisaaun ama go' weyn buu xidhan yahay qad rabatuu ay ku xidheen go'yaashaas raggiibaa laga hadlaya fii acnaaqihim qoortooda ay ku xidheen ama wuxuu xidhan yahay go uu guntaday oo keliya ama go oo qoortiisa uu ku xidhay oo jidhkao dhanna uu ku wada asturayo ayay xidhan yihiin khulaasadu hal maroo keliya xidhan yihiin fa minhaa waxaa ka mida maa yabluqu maryihii ay xidhnaayeen maa yabluqu waxa gaadhaya nisfa saaqayn waxa weeye labada dhudhun barhtamahooda wa minhaa waxaa ka mida maa yabluqu wax gaadhaya alkacbayn labada canqow fayajmacuhu waa ku ururinayaa biyadihi qacantiisa karaahiyata baqdin uu ka baqayo an turaa in la arko cawratuhu cawradiisa in la arko yani xadiikanina baabkuu la socdaa xaaladooda wax ka mida ah iyo labiskooda lagaga hadlay laakiin baabku waa baabkii ahaa ahlu sufuhu masjidkay deganaayeen wayna bannaantahay masjidkay loo hoydo wallahu aclam wsal allah wslm cla nabiyina muxamedi walih wsabi